بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal maanta oo kale sabtida markay tahay waxaynu lahayn taariikhdii cumar ibn khadaab radi allahu canhu wa ardaa ilaahay raalliha ka ahaadee inaynu wax ka baranno taariikh nololeedkii cumar ibn khadaab radi allahu canhu hadda ka hor baynu kasoo warabnay qaybo ka horreysay noloshii cumar ibn khadaab radi allahu canhu maanta waxaynu insha allahu tacaala ka warrami doonaa cumar ibn khadaab iyo qoyskiisii isagoo la nool iyo sidii uu cumar ibnu khadaab qoyskiisa uga fogeyn jiray dowladda inay ku milmaan ama inay xoolo dadweyne ay cunaan ayaanu wax ka soo qaadan doonaa waxaan kaloo wax ka soo qaadan doonaa cumar ibn khadaab radi allahu canhu iyo qaabkii ehelka beytka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ula dhaqmi jiray iyo ixtiraamkii weynaa ee wuu hayay marka ugu dambeynna waxaynu taaban doonaa insha allahu tacaala cumar ibn khadaab iyo siduu u daryeeli jiray haweenka muslimaadka iyo guud ahaan dumarka oo kamida ah bulshada qeyb kamida ah bulshada oo uu si gaara ah iyaga u daryeeli jiray radia allahu canhu aynu ku horeyno cumar ibn khataab oo la xisaabtamaya markaa qoysaskiisii walaalayaal cabdillaahi wuxuu ahaa wiil uu dhalay cumar ibn khataab waa cabdillahi ibnu cumar weeyaan maalin maalmaha ka mid a ah ayaa ninkii cabdullaahi ahaabaa wuxuu aaday yacni meel dagaal ah ayuu tegay oo dagaalkii la dhihi jiray aljalowla oo dhulka ciraaq ka dhacay alxamdulilah muslimiinta guulaysatay kadibna xoolihii uu helay ama waxyaalihii la khaniimaystay ayaa markaa wuxuu kusoo iibsaday lacag gaadhisa afartan kun yacni arbaciina alf afartan kun ayuu kusoo iibsaday dabadeedna dib ayuu ugu soo laabtay markaa magaaladii madiina kolkuu magaaladii madiina uu yimi ayaa waxa dhacday walaalayaal aabbihii buu la kulmay marka aabbihii oo cumar ahaa cumar markaa wuxuu ku dhahay cabdilaahiyow naart haddii maanta naartii lagu soo bandhigo maxaad iskaga furdaamin lahayd ayuu ku yidhi markaasuu yidhi aabe wax kasta oo aan gacantayda ku hayo ilaah baan ku dhaartee hadday naar tahay waan iskaga furdaamin lahaa buu yidhi wuxuu dhahay xoolahan faraha badan ee arbiciina alfan lacagtan faraha badan leh ee aad ku iibsatay waxyaalihii aad khaniimaysatay ma ogtahay qaabkaad ku keentay cabdilaahiyow wuxuu yidhi waxaad ku keentay buu yidhi dadbaa waxay dhaheen cabdilaahi waa saxaabigii rasuulki ilaah waana wiilkii uu dhalay amiir lmuuminiin ibnu amiir lmuuminiin weey waaya wa axabu nnaasi ilayhi dadka uu cumar qofka ugu jecel yahayna weeyaan dabadeedna alaabtoodii ay kaa iibinayeen ayay ku yacni ay wax kaa daayeen oo kuu raahuseen iyagoo ah kugu qaaliyaysiin lahaa oo xoolaha alaabta dadka wax laga siiyo aad kugu qaaliyaysiin lahaa ayaa waxaa maadaama aad tahay wiilkii uu dhalay amiirkii muuminiintu ayaa lacagta wax lagaa daayay sidaasad lacagtan faraha badan laku faa-iiday wuxuu yihi lacagta inta dheeraadka ah inaga celi buu inaga celi dabadeedna subxaan allah wuu iibiyey alaabtii wixii dheeraadka ahaay oo dhan wuxuu u diray markaa sacd ibn abi waqas oo radia allahu canhu markaa waxa weeyaan magaalada kuufa madax ka ahaan jirin ama hogaaminaya dagaalkii qaadisiya marka waxaa ka mid a ah cumar ibn khadaab wuxuu ka fadilay wiilkiisii cabdillahi bni cumar ayuu wuxuu ka fadilay oo uu ka horumariyey usama ibnu zayd usama ibnu zayd waxaa dhalay zayd ibnu xaritha radi allahu canh xoolaha ayuu bixin jiray marka waxaa jirtay dowladda islaamku waxay bixin jirtay waxa loo yaqaano al uctiyaat uctiyaatku waxa weeyaan waa biil ay dowladdu u qorto qof kasta oo muslim ah ayay biil baa la siin jiray xilliga dowladdii cumar radi allahu canh dabadeedna usaama ibnu zayd waxaa la siiyey markaa arbaca aalaaf afar kun oo dirham ayaa loo dhiibay cabdilaahi wuxuu dhi cabdilaahina waxaa la siiyey saddex kun yacni kun baa dheeraada cabdilaahi markaa wuxuu dhahay usaama ibnu zayd isku da- baanu nahay buu islaamnimadana iigamuu soo horreynina isku xilli un baan islaamnino isku da-na waanu nahay islaamnimadana iigama soo horreynin ee maxaad isaga afar kun u siisay ana saddex kun ii siisay wuxuu cumar yidhi cabdilaahiyow isaga usaame aabbihii oo zayd ibnu xaarife ahaa horta rasuulka ilaahay baa wuxuu ka jeclaa aabbaha adigana iyo usaame marka la isbarbar dhigana nebigu wuxuu sii jeclaa usaama buu yidhi subxaan allah cajaayibka cumar ibnu khadaab waxaa ka markuu wax bixinaya wuxuu wax ku bixin jiray dadku siday u kala fadli badan yihiin iyo siday islaamnimada usoo kala horeeyeen allahu akbar allahu akbar waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida ah wiilkiisa caasim ibnu cumar ayaa dhulka ciraaq ayuu aaday dabadeedna dadkii ciraaq deganaabaa waxay siiyeen waxay siiyeen aalado iyo weel baa la siiyey iyo lacag fida-a ah baa la siiyey iyo alaabooyin baa la siiyey magaaladii madiinuu soo galay caasim dabadeedna cumar ibnu khadaab ayaa u yimi oo aabihii ahaa dabadeedna wuxuu u yeedhay cumar wiil markaa u adeegayo la dhaho macayqiib macayqiib baa yimi dabadeedna wuxuu yihi macayqiibu moogtay ninkani xoolaha siduu ku keenay caasim wuxuu yidhi intuu ciraaq uu tegay ayaa wuxuu dadka ku dhahay ana ibnu amiiri lmu'miniin aniga waxay dhalay amiirkii mu'miniinta dabadeedna wuu shaxaaday oo intuu dul istaagay buu shaxaado u yidhi wax dhiiba <laughs> markaasaa loo dhiibay buu yidhi oo loo dhiibay oo loo dhiibo layidhi waa wiilkii amiirkii mu'miniinta ee qaad buu idhi khudha yaa mucaqiib mucaqiibow qaad buu idhi xoolahan uu kusoo qaatay magaca iyo jaaha amiirulmu'miniin gee buu idhi baytilmaalka muslimiinta iyo akoonka muslimiinta al meesha la geeyo gee wuxuu diidanaa cumar maxay in jaahiisa iyo wejigiisa ay dada intay ku shaqaystaan ay kusoo qaataan ay kusoo shaxaadaan subxaana allah subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah yani waxyaalaha cajaayibkaee kutusaya cumar ibn khadaab yani qaabkii uu xoolaha dadweynaha uu uga ilaalin jiray qoyskiisa waxaa ka mid a haweenaydiisii wuu qabaya caatika bintu zayd ayaa isagoo la jooga ayaa waxa loo keenay waxaa soo gaadhay cadarro iyo barfiimo ama almiski walcambar cambarka wax weeyaan waa waa la isku udgoonaysiiyaa marka miskigii iyo buu wuxuu doonay inuu loo qaybiyo dadka muslimiinta markaa wuxuu dhahay waxaan jeclaan lahaa gabadh muslimada oo aada u taqaana miisaanka iyo waxa weeyaan miisida aada u taqaana oo u qaybisa dumarka muslimaadka dabadeedna haweenaydiisii uu qabayo caatika bintu zayd baa tihi dee aniguba aada bar waqaana miisaanka iyo miisida anaa si fiican u miisaya waxay wuxuu yihi maya waxaad rab waxa weeyaan hadii aan adiga kuu dhiibo had intaad gacmaha saa u gelisid baad halkaa qoortaada saa u marinaysaa markaad cadabkii iyo barfiinkii intaa kugu baaba'day oo waxa weeyaan dulmi igu soo gashay ehelkayga dulmi ku soo gashay uma ogole buu yihi kumana ogole inaad miisaantidadu faraha ka qaad buu yihi caatikay subxaan allah maalin kale cumar ibnu khadaab radi allahu canhu waxa weeyaan wuxuu dumarka u qaybinayay almuruud muruudku waxa weeyaan waa maro ay dumarku guntadaan waa sida haafkan ama goonnadan waxay dhahaan oo kale ay gashtaan dumarku oo kale weeyaan ayaa dumarka la siinayay waa go baa loo dhiibay waa guntintii ay xidhan jireen ayaa loo dhiibayay marka deetana dumarkii magaalada madiine oo dhan baa loo qaybiyey mid baa soo hadhay markaa mardi baa soo hadhay ama guntin baa soo hadhay ayaa soo hadhay marka wanaagsan weliba dabadeedna baa waxay dhaheen cumar oo xabaddaa soo hadhay waxaad siisaa bintu rasuulillaah ninantii uu dhalay rasuulka ilaahay oo ahayd umu kalhuum ummu kalhuum waxa weeyaan fatuma dhashay fatuma ayaa dhashay oo nabiga awowu ah waxaana qabay cumar ibn khadaab radi allahu canh marka waxay leeyihiin bintu rasuulillaah oo waxay uga jeedaan maxay ummu kalhuum bintu caliy ibni abi taalib ayay uga jeedaan oo xaaskiisa ahayd sii buu yihi wuxuu dhahay cumar wallaahi siin maayo buuhi ee waxa uga xaq mudan umusulyd umu salayd radi allahu canha umu salayd waaya buu yihi waxa weeyaan umu saleed waxay wuxuu yidhi waa gabadh ka mid ahayn dumarkii baycada la gashay rasuulka ilaah calayhi salaatu wasalaam waaya sidoo kalena wuxuu dhahay waxaan xasuustaa umu sulayd waxay ahayd dumarkii dagaalkii uxud markaan ku jirnay biyaha siinaysay buu yidhi dadkii muslimiinta ee dhaawacmay siinaysay marka taasaa wallahi uga xaqnimo badan buu yidhi iyadaa loo dirayaa buu yidhi subxaan allah ayadaa loo dirayaa ayuu yidhi maalin kale cumar radi allahu canhu xoole ayaa loo keenay dowladda islaamka ile madax buu ahaa markaa weliba dowladdiisu xilligiisi aad bay meele fogfog ay u gaadhay dunida islaamka oo dhanba way qabsatay ama dunida marka adduunka xilligii dowladda adduunka ugu weyneyd bay ahayd dabcan radia allahu canhu adduunyaduna hoostiis iyo gacantiisaba way ku jirtay laakiin wuxuu ahaa nin markaa aada u xishood badan xoolaha dadweynaha aada isaga ilaali xoolo badan baa maalin soo galay marka inantiisii markaa xafsa bintu cumar radia allahu canha ayaa u timi markaa waxay tidhi xoolahan wax naga sii oo weliba dadka qoyskaaga ah ee aqaribaadaada ah ee qaraabadaada ahna xaq bay day kugu leeyihiin cumarow bay tidhi markaa cumar nin wuxuu ahaa aada ugu adag inuu xoolaha dadweynaha uu dadka uu ogolaado khaasatan weliba qoyskiisa marka dabadeedna waxa uu yidhi cumar yaa bunaya buu yidhi yaa bunayati buu yidhi inantaydiiyay dhegaysa buu yidhi xoolaha ay qaraabadaydu xaqa u leeyihiin huwa maali waa xoolahan anigu sida gaarka u leh laakiin xoolaha dadweynaha qaraabadeedu ma soo gasha dee ma soo gelaysa buuli khashashta abaaka wa nasaxta aqribaaka buu leey aabbaha ayaad qishtay qaraabadaadiina waxa weeyaan waad naga doorbidayn sidaasuu ku dhacay markaa xabsa bintu cumar radi allahu canhu markaa wuxuu baray inay xoolahani yihiin xoolo dadweyne waan loo dhowaanaynin subxaan allah taasi waxay ahayd tusaalooyin aynu kasoo qaadan karno noloshii cumar ibnu khadaab iyo qoyskiisa markii uu la noolaa iyo siduu aada kauga ilaalin jiray in ay ku milmaan xoolaha dadweynaha iyo xoolaha ay bulshada oo dhan ka dhexeeya maadaama uu nin madax ah uu ahaa tusaalooyin kale waxaynu kasoo qaadanaynaa cumar ibnu khadaab radi allahu canhu maxabadii iyo jacaylkii iyo kalgacaylkii uu u hayay ehelka beytka nabiga calayhi salaatu wasalaam cumar ibnukhadaab radi allahu canh haweenkii nebigu ka guursaday wuxuu siin jiray marka hore nafaqooyin yacni biilkoodu u qoray dowladda islaamka u qortay biilka haweenkii dumar nebigu ka geeriyooday calayhi salaatu wasalaam marka nafaqooyin fara badan ayuu siin jiray maalin maalmaha ka a ah ayaa xaaskii nebigu uu ka geeriyooday oo ahayd zaynab bintu jaxsh ayuu markaa xoolo badan u geeyey yadiina markaas waxaa lagu yihi cumar ibnu khadaab baa wuxuu kuu keenay xoolahan faraha badan xoolihii bay qaaday maradii ay sidatay bay dhabteedii bay ku shubtay markaa dee lacagtu waxay ahayd dahab ama fida ayay ahayd dhabtii bay ku shubtay markaa qof u adeegaya baa u yeedhatay markaa waxay tihi qaad lacagtan waa lacagta waa la siiyey waa biilkeedii dowladda islaamkaa waxay tihi markaa qaad oo qaraaba hebel c oo qofkaa hebel c dadkii markaa ehelkeeda agoommada ahaabay u qaybisay zaynab bintu jahsh radi allahu canha ilaa markii ugu dambeysay ay gabadhii u adeegaysay tihi waxbaba noomaad soo reebine waxay tidhi qafar allahu licumar ibnu khadaab ilaahay ha u dembi dhaafo cumar ibnu khadaab ayay tidhi intan iigu jirta bal wixii ugu dambaysay intii ugu dambaysay qoyskeediiyo reerkeedii ay siisay kadibna way ducaysato waxay tidhi ilaahayow sanadka dambe ha inooleynin si aanan u qaadanin uctiyaadka iyo biilka uu bixinayo markaa cumar ibnu khadaab dabcanna sanad yacni intaan la gaadhinba way geeriyootay radi allahu canha zaynab bintu jaxsh waxayna ahayd haweenkii nabigu ka geeriyooday gabadhii ugu horreysay ee u horgeeriyootay ayay ahayd radia allahu canha w ardaa waxay leedahay radia allahu canha cumar wuu noo soo diri jiray annaga dheeftayada iyo biilkayaga waa noo soo diri jiray xitaa iska dhaaf buu ihi qeybta aanu ku leenahay dheeftayade wuxuu xitaa soo diri jiray haddii adhi la qalo oo madaxyo ay dadku soo hagaagaan madaxa iyo kuraankurka iyo qoobabkuu soo daray jiray bay jiri caaisha bay leedahay radia allahu canha o ardaa ah oo ku tusinaya qaabkii ugu samafali jiray haweenkii nebigu ka geeriyooday maalin maalmaha ka mid a ah haweenkii baa u yimi oo waxay dhaheen cumaro waxaanu rabnaa inaynu xaj tagno waa haweenkii nebigu ka geeriyooday xajkaan rabnaa inaan tagna bay dhaheen cumar wuxuu yidhi bal sanadka dambe dib u dhiga waan idin habaynayaa waa isugu yeedhay wuxuu ku daray laba saxaabiy oo ka mid ah casharati almubashiriina biljanna waa cuhmaan ibnu cafaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu ku dhaha cabdicuhmaanow adigu safarkooda haweenka dumarka nebiga uu ka geeriyooday safarka xagga hore ka hogaami cabdiraxmaan ibnu cawfna wuxuu hi adiguna xagga dambe ayaad ka jiraysaa buuhi laba nin oo kamid mida ah raggii lagu kalsoonaa oo ka mida ah casharati almubashiriina biljanna raggii ugu fadli bigada badnaa dowladda islaamkaba ayuu ku daray markaa dee dabcan wayna wateen markaa waxa weeyaan muxramkoodiina way wateen marka waxa kaloo la yaab kalena tusinaya sidii ehelkii beytka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka geeriyooday uu la dhaqmi jiray markaan ka nimaadna haweenkii waxaa ka mid a ah carruurtii nebigu awooga ahaa oo xasan iyo xusein ahaa maalin maalmaha kamid a ah ayaa cumar wuxuu qaybinayay maryo ayaa uu qaybinayay oo dadka uu siinayay markaa dabadeedna isagoo masaajid jooga ayaa waxa soo galay labadii wiil xasan iyo xusein markaa uu arkay wuxuu yihi wallaahi xasan iyo xusein waa inaan u geliyaa buu isku joog u qalma isku joogu waa shaar iyo surwaal oo kale ama maradee la gashan jiray oo markaa u qalanta buu yihi xasan iyo xuseen waa u geliyaa dabadeedna yaman buu u diray wuxuu ihi marada ugu quruxda badan iminka halay keeno welibana sida ugu degdega badan halaygu keeno subxaan allah markii loo keenayna xasan iyo xuseen buu gacanta ka geliyey marka waa xasan iyo xuseen oo yar ayuu markaa uu gacanta uu ka geliyey radia allahu canhu tusaale kale haddaynu soo qaadano xusein ibnu cali ayuu maalin maalmaha ka mida ah u yeedhay oo wiil yar ahaa markaa wuxuu kuhi wiilkaygiiyo ii kaalay buu yihi cumar baa dhahay ii kaalay marka dabadeedna wiilkii xuseen waa soo baxay wuxuu u yimi gurigii uu cumar uu joogay oo waxa albaabka taagan buu yihi markaa mucaawiya ibn abi sufyaan iyo markaa wiilkii cumar uu dhalay oo cabdillahi ibni cumar ahaa markaa xuseen wuu xushooday oo dee wuxuu is yihi raggan aan kaa horreeyey weliba khaasatan dee cabdilaahi oo ahaa wiilkii cumar uu dhalay markaa muu soo gelin cumar baa markii dambe u yeedho yihi war maxaad soo geli weyda wuxuu dhahay dee rag baa iga soo horreeyy wuxuu dhahay raggan adaa ka fadli badan ee haddaad albaabka soo garaaci lahayd calaa duul ayaad halkan u fadhiisan lahayd buu yidhi subxaan allah cumar ibn khadaab radi allahu canh markuu uctiyaadka iyo biilasha uu bixinayo ee uu siinayo dowladda islaamka iyo dadka muslimiinta wuxuu ugu horreysiin jiray number one ehelka beytka cidka ka horraysa may jirin waayo abubakar iyo cumar way isku qabteen markii hore cumar waxaynu nidhi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare oo kale ama madaxweyne ku-xigeen oo dowladdee abubakar wuxuu ahaa dee gacantii labaad ee ugu xooga weyneyd aadna abubakar uula tashan jiray marka abubakar markii uu uctiyaadka bixin jiray radia allahu canh wuxuu isagu ku bixin jiray dadka isagu wuxuu hi aniga dadku way siman yihiin ila aniga dadkao dhan way siman yihiin cumar wuxuu dhahay markaa fikradda uu soo jeediye wuxuu ihi dadkani waa inaynu u kala siinaa xoolaha siday islaamnimada usoo kala horreeyeen ma bilaal oo waxa weeyaan lagu dhibi jiray magaalada maka iyo camaar ibnu yaasir oo aabbihii hooyadiiba la dilay iyo ibnu mascuud iyaan la simaa buu yidhi cumar ayaan la simaa nin soo islaamay xilligii xudaybiya soo islaamay tusaale ahaan dee khaalid ibnu waliid oo kale ama raggii islaamay fatxu maka oo kale miyaan la simaya ama abu sufyaan oo soo islaamay fatxu maka markii furashada maka la furanayay wuxuu leey cumar anigu lama simaya raggaas waxa weeyaan soo ugu soo hor islaameen saabiqiinta ahaabaan xoolaha ugu badan siinaya ayagaanan ugu horraysinaya abubakar wuxuu dhahay taas waxa weeyaan fadliga ilaahay baa waxu kala bixinaya laakiin anigu sidaasan u sameynaya buuri marka cumar dowladdiisii way ka duwaneyd buu markaa isagu qaatay wuxuu wax ku bixin jiray sidii ay dadkaasi islaamnimada soo kala horgaleen marka ehelka beytku number one uu siin jiray nafaqooyinkooda ehelka beytka xaasaska dumarkii uu nebigu ka geeriyooday iyo eh, subxaan allah eh, ehelkii beytka yan cali bn abi aalib iyo qoyskiisii iyo cabaas ibn cabdilmutalib iyo qoyskiisii kadibna wuxuu siin jiray dagaalkii bader cidii ka qayb gashay kadibna sulxulxudaybiya ciddii ka qayb galay sida u kala fadli badnaayeen ayuu wax bixin jiray markaa radia allahu wa ardaa waana fiqigii cumar ibn khadaab radia allahu canhu wa ardaa ibn abi aalib oo ahaa isagu ahlilbeytkana ka mid ahaa nebigana in adeerkii ahaa cumar aad buu la tashan jiray wuxuuna ahaa almustashaar alwal lidowlati faaruuq wuxuu ahaa la taliyihii koowaad ee dowladii cumar alfaaruuq cali ba ahaa oo marka waxa weeyaan go-aan mabuu qaadan jirin inta badan cumar go'aamada aamada ad adag mabuu qaadan jirin ilaa uu la tashado caliy bn abi aalib radi allahu canhu ardaa waxaanu kaga tegay magaalada madiina iyo dowladda yani uu kusi wuxuu ka dhigay kusiisimaha dowladda markuu cumar tagayay baytalmaqdes ee uu furanayay oo aynu ka warami doono qaabkii loo furtay bayt almaqdes cali ibn abi aalib u fiirso xidhiidhka ka dhexeeyey cali iyo markaa cumar ibn khadaab radi allahu canhuma cali ibn abi aalib wuxuu inantiisii umu kalhuum oo faatima ay dhashay u guuriyey cumar ibn khadaab ayuu markaa u guuriyay radia allahu canhu waxaa kale uu cali ibn abi aalib ku magacaabay caruurtiisii wiil ka mida wuxuu bixiyey cumar wiil kaloo kamida mida wuxuu bixiyey abubakar wiil kaloo ka mida caruurtii cali uu dhalay wuxuu bixiyey cuthmaan jacayl uu u qabo saddexda saxaabi shiicana waxayna leedahay balaaya u dhaxaysa walciyaadu billah saxaabada rasuulku dad waxay ahaayeen walaala ah oo isjecel qofna weligii uma bixinayo qof uu nicab yahay caruurtiisa magaciisa uma bixinayo bale waxay daliil u tahay inuu caliy bn abi aalib uu ahaa yacni dadkii caliy ibn abi taalib dadkii ugu jeclaa inay ahaayeen abu abubakar iyo cumar iyo markaa cuthmaan ibn cafaan iyo saxaabatu rasuulillah waxaa ka mid ahaa nebiga adeerkii oo cabaas ahaa qaabkii uu ixtiraami jiray waa inagii soo marnay inuu lahaa wallahi ina islaama cabaas axabu ilaya min islaami khadaab ayuu ilaah baan ku dhaartay islaamnimada cabaas ibni cabdilmutalib ayaa waxay iiga khayr badan tahay ama aan ka jecelahay in uu aabbahay khadaab inuu islaami lahaa waxaa la yidhi waayo wuxuu dhahay khataab hadduu islaamo anigaa qalbigaygaa farxi lahaa laakiin cabbaas oo nebiga adeerkii ahaa markuu islaamay wuxuu farxad geliyay qalbiga rasuulka qalbiga rasuulkaygaana ka hor laga horu marinaya buu yihi qalbigayga subxaan allah waxaa ka mid a wiilkiisii uu dhalay cabbaas ee cabdullahi bni cabbaas xabru hadiil umma ninkii aadka u cilmiga badnaa bal u fiirsay yac cumar ibnu khadaab qaabka uu u qadarin jiray isagoo wiil yara oo dabcan dee berigaa kuray ahaa soo koraya dhalinyaro ah iyo cumar ibnu khadaab oo ku daray eh, yacni dadkii ka qayb galay dagaalkii beder markii lala tashanay waa golihii muslimiinta iyo shirkii iyo baarlamaankii ama aynu dhahayno waa golihii shuyuukhda oo cumar uu lahaayo waxa weeyaan waa dadkii ka qayb galay dagaalkii beder ayaa lagu soo daray wiil yar oo cabdillahi bnu cabbaas oo dhowr iyo toban jira subxaan allah yani wuxuu leeyahy cabdillahi bni cabaas waana xadiis saxiixo bukhaari ku sugane wuxuu dhahay saxaabadiiba waxay tidhi wiilkan yar maxaana lagaga soo daraya annagu waxaan leenahay caruuro kale caruuradeeda kale dahna lasoo dul fadhiisiiyo markaa wuxuu dhahay cabdillaahi maalin maalmaha ka mid ah ayuu cumar noo ii yeedhay buuri waanan ogaa maalintaa sababta uu igu yeedhay cumar ibn khadaab inay ahayd in uu itusiyo culummada saxaabada in aan waxa weeyaan booskayga inuu tusiyaba loogu ayuu iigu yeedhay buu yidhi wuu i yeedhaybu wuxuu yihi fadhiiso golihii ay dadkii badriyiintu fadhiisan jireen iyo golihii shuyuukhda ayuu la fadhiisiyey cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu dabadeedna wuxuu dhahay eh, saxaabadiibuu cumar weydiiyo wuxuu ku yidhi waxaad iga warantaan suuraddan idaa jaa nasrullahi waalfatxu suuraddaa suuratu nasri waa maxay sababtay ku soo degtay sababtay ku soo degtay noo sheeg buu ku yihi saxaabadii deetana qolo walba waxay tihi waxa weeyaan eh, intoodii badneed waxay dhaheen waxay kusoo degtay markii dee furashadii maka ay timi ee eh, magaalada maka la furtay eh, ee nebiguna markaa uu guulaystay ayuu ilaahay faray markaa wuxuu ku yihi fastakfirhu innahu kaana tawaaba marka ilaahay dembi dhaaf weydiiso oo markaa u toobadkeen sidaas bes sidaasay ku fasireen markaa cabdilaahi buu ku yihi cabdilaahi adigu noo fasir cabdilaahi wuxuu yihi suuraddan waxaan ku fasiray buu waxay suuradani ka macno tahay ama waxa weeyaan ujeeddadeedu ay tahay waxay u sheegaysaa nebiga xilligii uu geeriyoonayay inay gaadhay marka waxa weeyaan mar haddaad aragtid calaamadda ah inaad furatay magaaladii maka moxamedo waad geeriyoonaysaa iyo istikfaarso weeyaan macnaheedu buu yidhi cumar intuu saa yidhi wallaahi macno aan ka ahayn oo kaa cabdillaahi ibnu cabbaas ahayn garan maayo buu yidhi radia allahu canhu ardaa lianna cabdillahi ibnu cabbaas isagoo wiil oo toban jira baa nebigaa u duceeyey waa kilaa allahuma faqihu fi ddiini wata'wiil ilaahayo waxaa waxaad fahansiisaa diinta ilaahay fahansiiy iyo markaa waxa weeyaan ta'wiilkana fahansiiy qur-aanka iyo diinta iyo waxba fahansiiy marka nin aada u cilmi badan buu ahaa cumar ibnu khadaab wuxuu cabdillahi ibni cabaas ugu yeedhi jiray fatal kuhuul ayuu dhihi jiray fatal kuhuul yacni dhalinyarada wiilka markaa waxa weeyaan dadka garmadowga ah fatal kuhul magacaasuu bixiyay cabdillahi bn cabaasna waa caalim weyn oo kamid a ah culummada islaamka magacyo badanna waa leeya xabru haadihi lumma baa ka mid ah turjumaan alqur'aan ayaa ka mid ah fatal oo cumar ibn khadaab uu bixiyay baa ka mid a ah marka waay guud ahaan kuwaasoo dhan waxayna tusinaysaa cumar ibn khadaab siduu u qadarin jiray oo u ixtiraami jiray ehelka beytka nebiga kuwii u dhadhowaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ama qoyskiisa aha waxaynu iminkana wax kasoo qaadan doonaa namaadij iyo tusaalooyin cumar ibn khadaab iyo qaabku ula dhaqmi jiray haweenka muslimaadka ah iyo siduu u ixtiraami jiray oo qeyb bulshada ka mid ah marka maalin maalmaha ka mid a ah walaalayaal ayaa cumar ibn khadaab radi allahu canhu goor habeena buu soo baxay dabadeedna habeenka markuu soo baxay wuxuu galay guri buu galay meel guri ah iyuu galay waxa soo dabagalay cumar saxaabigii talxa ibnu cubaydillaah wuxuu la yaaban yahay amiirulmuuminiin xilligan habeenka ah meesha uu aadayo dabeedna uu soo dabagalay subixii markii la gaadhay ayaa gurigii cumar uu galay ayuu ka dabagalay marka dabeedna wuxuu ugu tegay islaan indhala oo gabowday islaan aada u gabowday oo waayeelo indhala ayuu ugu tegay marka dabadeedna wuxuu dhahay odaygiiba buu weydiiyey talxa weydiiyo wuxuu yidhi waa kuma ninkan soo gala ma taqaanaa muxuuse kuu qabtaa waxay tidhi anigu garan maayo laakiin habeenkiibuu ii yimaadaa waxa weeyaan adhigana waxa weeyaan waa ii maala caanahaygana waa i siiyaa alaabooyinkana waa ii hagaajiya khalaas howlahaasoo dhan buu ii qabtaa howlaha gurigaygaoo dhan buu iiga shaqeeyaa kadibna wuu iska baxaa dabadeedna dalxa wuxuu yidhi fakiladka umuk catharaatu cumar ibnu khadaab alfaaruuq ma waxa weeyaan buu yihi war hooyadaa goblantahay caddalxaw ma maanta maantaad dabagashay buu yihi cumar ibnu khadaab aad dabagashay amiir ilmuuminiin faraha uga bax buu yihi islaam yar oo wax weeyaan gabowday oo indhabeeshay buu u adeegayaa isagoo ah madaxweynihii muslimiinta xaggay dunida ka dhacdaa xaggay dunida ka dhacdaa subxaan allah waanaanu soo marnay markaynu ka warramaynay khaliifkii koowaad ee muslimiinta oo ahaa abubakr asidiiq isagana markii khilaafnimada khaliifka laga dhigay waa kii waxa weeyaan uu cumar ibnu khadaab uu arkay abubakr oo isna sii gelaya markaa waxa weeyaan gurigan gelaya waa kii arkay abcumar uu arkay ee uu cumar uu ka dabagalay ee uu markaa waxa weeyaan uu la kulmay abubakaro markaa waxa weyaan uu shaqaynaya islaam yar oo indhala oo waxa weeyaan magaalada madiina dibadeeda joogta cajiib cajiib wahaadihii waxay ka mid tahay la yaabka diinta diinta ilaahay weligeed yaa bidkeed adduunka kamay dhicin qof madaxweyne ah oo islaan yar u adeegaya weligeenna maanaan arkin xataa reer galbeedka iminka dhaha dimuquraadiyad baanu gaadhnay oo heer baanu ka gaadhnay marka waxa weeyaan qaabka laysu maamulo kamaynaan arkin marka waxaa kaloo ka mid ah haweenkii muslimaadka qaabku ula dhaqmi jiray maalin maalmaha kamid a ah cumar baa soo baxay debaduu maraya dabeedna islaam baa qabatay maradiisa saa u qabatay waa madaxweynihii dhammaay muslimiinta ay saa u qabatay way soo jiidatay marka dabadeedna way la hadashay nin baa la socday markaa cumar ibnu khadaab aljaruudi la dhaho ayaa la socday markaa cumar ibnu khadaab islaamtii baa la hadashay waxay tihi yaa cumar may ma ogtahay tahay bay tihi markaad yaraydeed joogi jirtay suuqu cukaad suuqii ku yaallay magaalada maka ee carruurta yaryari kugu yeedhi jirtay cumayr cumayr baa lagu dhihi jiray bay tihi dabadeedna waxaad noqotay cumar bay dadkii kugu yeedheen iminkana waxaa lagugu yeedhaa amiirilmu'miniin waar ilaahay uga cabsa bay tidhi dadkaad mas-uulka ka tahay way canaanatay canaan bay oodikaga riday <laughs> ninkii jaaruudi la dhihi jiray baa wuxuu yidhi intuu soo baday buu yidhi gabadh yahay waad ku farabadisay hadalka amiirka mu'miniintae faraha ka qaad markaasuu yidhi cumar war miyaanad garanayn gabadhan markaasuu yidhi waayo war waa allatii samica allaahu qawlaha waa gabadhii ilaahay uu maqlay codkeeda khawla bintu thaclaba waa khawla bintu thaclaba gabadhii ilaahay u toddoba samo korkooda uu ka maqlay codkeeda qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah waa khawla buu yidhi ilaah baan ku dhaartay ilaahay baa maqlay oo dhagaystay ma anigoo cumara baan dhagaysanayn ilaah baan ku dhaartay waxay tidhi haddii hadh iyo habeen ayuu yidhi hadh iyo habeen hadday istaajiso waan istaagi lahaa keliya salaadun baan aadi lahaa waanan kusoo noqon lahaa buu waa khawla bintu thaclaba waa gabadhaan dumarka ku jirin weeyaan waa gabadhi ilaahay uu maqlay qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah allahu akbar waxaa kaloo ka mid ah maalin kale cumar ibn khadaab isagoo wadada maraya ayaa gabadh dhalinyaro ah da ay yar tahay ayaa markaa soo daba gashay ama waxa weeyaan ka hortimi cumar ibn khadaab markaa radia allahu canhu markaa waxay tihi gabadhii cumaro waxay tidhi ninkaygii waa dhintay wuxuuna ka tegay carruur yaryar oo sibyaana carruur yaryaroo sabi ah oo iminka dhashayoo yaryar buu ka tegay bay tidhi waxay cunaanna ma haystaan cumar warkaa wuxuu yeedhay awr buu u yeedhay alaabuu u saaray cuntadii ay cunayeen buu dusha uga saaray dabadeedna gabadhii waxay tihi aniguna welibana waxaan ahay waxay dhalay bu waxa dhalay ninka la dhaho khifaaf ibnu iima alkhafaariy ayay dhalay bintu im bintu waxaan ahay bay tidhi khifaaf ibnu im alghafariy subxaan allah khifaaf ibnu im alghafariy waa nin saxaabiya weeyaan oo weliba ka mid ahaa dadkii ka qayb galida xudaybiya heshiiskii baycatu ridwaan ee saxaabadii raallidaba laga noqdayba weeyaan markaasuu cumar wuxuu yihi war alaabta u saar buu yihi alaabta u saar alaabtii baa loo saaray awrkii subxaan allah markaasuu wuxuu yidhi welibana alaabtan faraha badan ee dusha looga saarayo awrkiiba ay la yaabeen wuxuu yidhi welibana gabadhan ma garanaysan aabaheed aabaheed wuxuu ka mid ahaa dalkii dadkii xudaybiya nagala qayb galay welibana wuxuu yidhi aabaheed iyo walaalkeed maalin maalmaha ka mid a ah, ayaa muslimiintu meel ay furan kari waayeen oo xisaar iyo go ay gu jireen ayay intay u samreen oo u adkaysteen bay u furteen ayuu yidhi ayay furteen markaasaan anaguna meeshii nimi buu yidhi subxaan allah marka eeg wuxuu wax ku qiyaasayaa saxaabadii rasuulka ilaahi ridwaanullaahi calayhim siday ugu khayrka badanaayeen gabadha muslimada ahna oo odageedii u dhintana wuu caawiyey radia allaahu canha wa radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqda markaa waxaa ka mid a warkaa walaalayaal nin kale ayaa waxaa jiray oo cumar u yimi oo wuxu hi anigu horta xaaskayga waan furayaa buuhi waan furayaa buu inigu waxaan rabaa inaan gabadhayda furo gabadhan aan qabo inaan furo buu yidhi subxaan allah wuxuu ku dhahay cumar war maxaad u furaysa wuxuu yidhi anigu maba jecliba gabadhan laa <laughs> xawla walaa quwata illa billah cumar wuxuu ku dhahay oo ma jacayl unbaa guriga lagu dhisaa ma jacayl unbaad u malaynaysa in guri lagu dhisa buu yidhi meeday daryeelkii iyo ricaayadii meeday buu yidhi marka waa u diiday markaa wuxuu yihi hafurine marmarsiiyaanay ku noqonin intaasi ma jecliyo kida kida erayadaa marka waa u diiday cumar ibn khadaab radi allahu canhu gabadhii la dhihi jiray alkhansa oo aan dhowr jeer ka warramay alkhansa waa gabadhii u barooran jirtay u baroordiiqi jirtay walaalkeed iyo aabaheed markii la dilay arbiciin sana afartan sanadood bay u barooranaysa dabadeedna dagaalkii qaadisiya baala waxaa lagaga dilay dagaalkii yarmuuk baan u jeegaa waxaa lagaga dilay afar caruur oo ay dhashay afar wiil oo ay dhashay baa laga dilay dabcan markan way islaamtay afartii wiil markii la dilayba waxay tidhi alxamdu ilaahay baa mahadda iskale igu karaameeyay inay shahiidii noqdaan afartaydii carruurba subxaan allah cumar wuxuu yihi afarta ee dhintay biilkoodii aan u diri jiray kama goynaya buu yihi alkhansa khansa waa gabadh ka duwan dumarka kale kama du kama daynaya buu yihi ayadoo carruurteedii iyo afartii wiilba ay dhinteen ayaa uctiyaadkii iyo biilkii la siin jiray ayuu u diray afartii wiilba wuu u diri jiray ilaa inta ay ka dhimanaysay markaa alkhansa ay ka dhimanaysay radia allahu canha cajiib waa radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqda marka waxaa ka mid ah cumar ibnu khadaab qaabku uu u daryeeli jiray haweenka muslimaadka gabadhii la dhihi jiray hinda bintu cutba hinda bintu cutba waa abu sufyaan ayaa qabay dabcan abu sufyaan markii uu gaboobay hinda bintu cutba way kala tageen oo way isfureen markaa hinda bintu cutba way u timi cumar waxay tidhi nasi xoolaban aanu daynsanaba oo aan kaa daynsado oo aan u qaato markaa waxa weeyaan dayn iyo markaa waxa weeyaan eh, qardi marka way ka daynsanaysaa ama markaa bayti maalilmuslimiin ayay ka deysantay baytkii markaa muslimiinta ayay ka amaahatay xoolihii bay qaadatay dhulka shaam bay tagtay ganacsi bay soo sameysay waxna way soo iibsatay waxna way sii iibisay markaa wax badan bay ka faa'iday kadibna wiilkeedii oo dhulka shaam jooga oo mucaawiya bin abi sufyaan oo u shaqaynaya markaa dee cumar ibn khadaab oo u ahaa dadkii u adeegayey ama wilaadiisii iyo barasaabyadii cumar ibnu khadaab ayay u tagtay waa lahayd markaa radia allahu canhu dabcan dee hinda bint cutba way islaamtay xilligii nabiga islaamtay hinda bint cutba waa gabadhii beerka beerkii xamse cuntay weeye hinda bint cutba wayna islaamtay nebiguna wuu aqbalay wuuna aqbalay saxaabiyadbana way noqotay marka abu sufyaan baana qabay laakiin markii dambe abaa sufyaan wuu indhabeelay abu sufyan wuu indhabeelay oo dagaalkii yarmuuk ayuu isha kalena ku beelay dagaal ilna wuxuu ku beelay dagaalkii yani lala gelayay qabaa'iladii reer bani xaniifa yowma xunayn isha kalena yarmuuk ayuu ku beelay marka marka markii weynaaday abu sufyaano weyndhabeele wuu furay markaa hinda bintu cutba dabcanna waa amaahiye xoolihii beyt maali lmuslimiin isagoo daryeelaya maxay isagoo daryeelaya haweenka muslimaadka isagoo daryeelaya markaa subxaan allah waxaynu iminka namaadij aynu ka soo qaadanaynaa oo tusaalooyin siduu u kala horu marin jiray cumar ibnu khadaab dadka khayrka badan iyo dadkii sida usoo kala hor islaameen yacni waxaynu nidhi cumar isaga agtiisa e, fiqigiisu wuxuu ahaa iyo aragtidiisu inuu dadka u kala horumariyo siday usoo kala islaamnimo horeeyeen oo bilaal oo dee beri hore islaamay iyo camaar oo beri hore islaamay iyo ibnu mascuud lama mid dhigayo nin soo islaamay maxay xilligii fatxu maka iyo xilligii xudaybiya soo islaamay marka bilaal ayuu horu marinayaa iyo ibnu mascuud walow bilaal uu ahaan jiray addoon uu ahaa subxaan allah bilaal buu isaga agtiisa uu horu marinayaa marka radia allahu canhum jamiican waxa weeyaan cumar ibn khadaab radia allahu canhu mar naba muu ogolaan jirin in laga horumariyo isaga abubakar asidiiq abubakar asidiiq waa ka cadhon jiray arrintaa marka waayo waa waa ujeedaan mar walba qofka madaxweynaha ama madaxda ah marka ay cid u timaado way ammaanaan oo markuu uctiyaad uu siiyo tusaale ahaan oo kale way ammaanaan ninka ugu fadliga badan muuminiinta te uhi joog ayuu dhigi jiray abubakar baa aniga iga fadli badan lix sano ka hor intaanan islaamin ka hor buu islaamay abubakar lix sannadood buu islaamnimada iga soo horreeyey buu yidhi subxaan allah xilligii cumar waxaa dhacday saxaabigii la dhihi jiray cabdullahi ibnu xudaafa asahmi cabdullahi ibnu xudaafa asahmiy radia allahu canhu ayaa isaga iyo saxaabo la socota ayaa la qabtay ayaa hee la qabsaday dabadeedna waxaa qafaashay oo maxbuus ka dhigtay madaxweynihii roomaanka roomaanku waa reer yurubtii reer yurubkii baa markaa jeelkay geliyeen cabdullahi ibnu xudaafa sahmi jeelkaa lagu tuuray markaa dabadeedna waxay uu doonay boqorkii roomaanku inuu fitneeyo oo diinta uu ka bedelo subxaan allah dabadeedna wuxuu doonayay marka hore inuu cabsi geliyo meel buu qori abu ayuu ku xudhxidhay oo ku salbiyey markaa wuxuu dhahay askartiisii wuxuu ku yihi waranka iyo shiishka laab leebka iyo qaansada intaad ku tuurtaan isaga ha ku beegina laakiin hareerihiis halkan labadiisa gacmood hoostiisa iyo lugihiisa hoostiisa halkaa la dhaca si cabsi markay u gasho dabadeedna uu diinta uga laabto way la dhaceen marka cabdullahi ibnu xudaafa sahmi waa lagu dhuftay waa lagu dhuftay waa lagu dhuftay markaa subxaan allah waa ka noqon waayey diintiisii wuxuu dhahay boqorkii markaa xudaa boqorkii roomaanku wuxuu ihi haddaba u kaadiye ninkan ha la gaajaysiiyo ha la gaajaysiiyo dhowr maalmood ayaa jeelka loo diray cuntana lama siin biyana lama siinin kadibna maalintii dambaa jeelka laga soo saaray waxaa halkaa loo soo dhigay khanziir oo doofaarkii ahaa iyo khamri ayaa loo soo dhigay walciyaadu billahi rabbilcaalamiin afkaa muu saarin isagoo dhowr maalmood gaajoonayay markuu arkay khamri iyo markuu arkay khansiir afkaa ma saarin ninkani waa taxaddi bu wadaa wuxuu doonaya inuu diintaada inuu marun kusoo kusoo rido uu la yaaban yahay ninkani sida u adkaysiga badan yahay markii dambe wuxu u kaadiya wuxuu yihi bir dhalaashay oo fida ahayn birihii markaa dee laga yaabo ay sanamyada waxaa ka samaysan jireen ayuu karkariyey uu karkariyey rintii baa dhalaashay dabadeedna nin ka mida saxaabadii la socotay cabdillahi bni xudaafa sahmi oo saxaabi isaguna ahaa ayaa lasoo qabtay waa lagu tuuray ilama iyo lafa uu kala dhacay uu dhintay markaa ilaaha u naxariisto allah u naxariista sidaasuu ku dhintay waa lasoo qabtay markaa waa lagu tuuray e, uu lafu gebigiisuba kala noqday dabadeedna cabdullahi bni xudaafa sahmi baa lasoo qabtay waxa layidhi isna ku tuura intuu jidka kusii jiray ayuu cabdilaahi ooyey cabdullahi bni xudaafa sahmi markaasuu yihi haa boqorkii baa yidhi haye wallaahi waa kan waa cabsaday mala waxa la yidhi war maxaad ku ooyday wuxuu yihi wallaahi waxaan ku ooyey anigu hal naf oo keliyaan lay waxaan ilaahay weydiisanaya inaan ku naf yeelan lahaa oo naf kastaba meeshaa maqliga karaya lagu tuuro si aan ilaahay ku nafodanoo le aan shahiid ugu noqdo subxaanaka yaa ilaaha alcaalamiin ninkii gaalka ahaa ee roomaanku u yaabay wuxuu dhahay warniyo haw waan iska kaa sii daynaya ee madaxayga dhunko wuxuu dhahay war madaxaaga waan dhuunkanaya ma sii daynaysaa muslimiinta kale wuxuu dhahay haddaad i dhuunkatid madaxaagan sii daynay eh, yani waxaan sii daynaya muslimiintaan sii daynay dabadeedna madaxuu ka dhunkaday dabadeedna wuu sii daayay uu ka run sheegayo cabdillahi bni xudaafa iyo saxaabadiisii iyo muslimiinti intii la socotayba waa uu sii daayay boqorkii roomaanku wuxuuna yimi cabdilaahi eh, wuxuu yimi markaa waxa weeyaan magaaladii madiina cumar ibnu khadaab ayaa ahaa ninkii ka hor imanayay ee soo dhoweeyey markaasu wuxuu dhahay xaq ayuu u leeyahay qof kasta oo muslim ah inuu cabdillahi bnu xudaafe madaxa ka dhunkado allahu akbar markaa wuxuu uhi welibana anigoo ah madaxweynaha muslimiinta ayaa ugu horeynaya oo ah qofka ugu horeeya madaxa ka dhunkanaya leanna wuxuu soo badbaadiyey muslimiintii buu soo badbaadiyey allahu akbar radi allahu canhum waxaa ka mid a ah qisooyinka cajiibka maalin kasta cumar markaa safarku safaraa ka iman jiray dhanka yaman safaro ayaa ka iman jiray dhulka yaman markaa dhulka yaman markay safaradu ka yimaadaan buu dadka wuxuu weydiin jiray afiikum uways war nin la idhahdo uways maydinku jira afiikum uways ibnu caamir war ninka la idhahdo uways ibnu caamir oo welibana ka mid a qabaa'ilka reer bani muraad ee reer bani qarni uways alqarni weeyaan radia allahu canhu uways alqarni afdal taabiciin waa ninka ugu fadliga badan taabiciinta ayaa wuxuu weydiin jiray maalin walba war uways ibnu caamir umaydinku jira maalintii dambe uweys laftigiisii baa soo galayba oo safarkii yaman ka imanayay ayuu markaa waxa weye uula socda dabadeedna wuxuu dhahay uways maydinku jiraa waxay dhaheen ninkaa uweys waa nagu jiraaba yidhi wuxuu dhahay cumar ibnu khadaab rasuulkii ilaahay baa wuxuu nagu dhahay waxaa jira nin la dhado uweys ibnu caamir oo weliba reer bani murdiya oo kamid a ah reer bani qarni oo uweysal qarni la dhaho ninkaasi buu yidhi waa nin aada u khayr badan isagana taabiciinta ugu khayr badan waaya wuxuu dhahay ninkaa waxa ku dhacay nebigaa ka warramay wuxuu hi ninkaa waxaa ku dhacay cudurka baraska dabadeedna baraskii buu ilaahay buu barya wuxuu dhahay ilaahay cudurka baraska iga qaad dabadeedna ilaahay uu ka qaado ilaahay wuxuu ka baryay inuu wax yar oo shilin la eg oo baraska ka mid ah inuu ku soo reebo si uu markaa waxa weeyaan uu uwaysal qarni markuu baraska shilinkaa yar la-eg uu arko uu xasuusto inuu qabi jiray cudurka baraska oo ilaahay u nicmaystay korkiis dabadeedna uu ilaahay ugu mahad celiye markaas markaasu wuxuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam uwaysal qarnigaasi hadduu ilaahay ku dhaarto la abarahu ilaahay wuu u oofiyaa wuxuu ku dhaarto waysal qarnigaas welibana wuxuu lahaa waysal qarni hooyuu leeyahay hooyuu leeyahy hooyadiina wuu u baari buu u yaho wuu u samafalaa ee cumar ibnu khadaab oo haddaad uwaysal qarni aad aragtid waxaad dhahdaa i dembi dhaaf ilaahay ii warso dembi dhaaf ilaahay ii weydii ku dheh subxaan allah dabadeedna cumar wuu la kulmay ninkii waysal qarni maalin isagoo dhulka yeman ka yimi uways buu qabtay wuxuu yihi waar waa ninkii nebiga noo kaa sheegay markaa ii ducay buu yihi inu ilaahay dembigayga uu dhaafo markaa subxaan allah nebigu lamuu kulmin uways alqarni uways alqarnina isagu lama kulmin nebiga calayhi salaatu wasalaam waana taabici nebiga mabuu arkinba laakiin rasuulka ilaahay baa kasii warrama uu yihi uways alqarni baa jira ninka cajiibka ah ee waxa weeyaan cudurka barasku uu ku dhacay ilaahay baryey ee ilaahay hadduu ku baryo waxa weeyaan ilaahay uu ka aqbalayo ducadiisa allahu akbar hooyadiina baari buu u ahaa allahu akbar sala allahu calayhi wasalam dabadeedna waysal qarni markii uu yimi waa yani waa u duceeyey markaa cumar alfaaruq marka waa u duceeyey cumar ibn khadaab radi allahu canhu arda cumar ibnu khadaab wuxuu arkay cajiib yani qiso kale cajiiba waxa dhacday maalin buu wuxuu arkay nin gacanta bidixda cuntada ku cunaya allahu akbar gacanta bidixda cuntada ku cunaya dabadeedna ninkii buu markaa u yeedhay wuxuu ku dhahay war gacanta bidixda maxaad cuntada uga cunaysa wuxuu dhahay gacantaydu way mashquulsan tahay gacantii midigtu way mashquulsan tahay bal cumar oo waxa weeyaan sunnadii nebiga ile waxa weeyaan waxaa ka mid an gacanta midigta lagu cuno soo ma dabcan cumarna wuxuu ahaa nin xaqa ku adag wuxuu dhahay anig gacantaydii midigtu way mashquulsan tahay bidixdii buu iskaga cunay markii cuntadii la dhammaystay ayuu u yeedhay wuxuu ku dhaha war gacantaada midigtu xaggay ku mashquulsan tahay markaasuu marada ka qaaday mise gacanta midigtuba way go-an tahay allahu akbar markaasuu hi war gacantaadii midigtu maaday wuxuu dhahay dagaalkii yarmuuk ayaa lagu soo goyey ilaahay dartii ayaa lagu goyey gacantii midigtiba waa la gooya waa saxaabi allahu akbar markaasuu yidhi allahu akbar oo xaggaad ku socotaa buu yidhi ma intaan weydina xaggaad ku socotaa wuxuu yidhi yaa ku caawiya ama saad u weysaysataa wuxuu dhahay anaa gacantayda bidixdan ku weysaystaa oon ku weyse qaataa ilaahayna way caawiyaa oo cid ku kuu shaqaysa ma haysatid may ma haysto oo xaggaad ku socotaa yaman baan ku socdaa oo maxaad ka dooni wuxuu ihi hooyadii aanan dhowr sannadood arkin oo aan jihaadkan ku mashquulsanaay ayaan doonaya inaan aado markaasuu cumar yidhi welibana baarina waati wuxuu ku daray wiil buu yacni wiil addoon ahaa ayuu ku dhahay u shaqeey oo adeeg ayuu u adeejiyey markaa wuxuu siiyey shan geela ayuu siiyey alaabtoodiiyo saarnayd allahu akbar waxaa kaloo ka mid ah cajaayibkii cumar ibnu khadaab radi allahu canhu isagoo bixinaya marka waxa weeyaan muctiyaadkii bixinaya oo dadkii wax siinaya ayaa wuxuu arkay nin nabar weyni uu wejiga kaga yaalla halkaa wejiga maaragteen ayaa god weyn baa kaga yaalla madaxa subxaan allah wuu naxay markaa cumar ibnu khadaab wuxuu dha war bal ninkaasoo ka istaag waa maxay nabarkan godka ahee madaxa kaaga yaalla wuxuu dhahay dagaalkii yarmuuq baan ka qayb galo nabar baa laygu dhuftay subxaan allah dabadeedna wiilku u adeegaya buu hi war waxaad siisaa boqol kun c yacni dirham u dhiib boqol u dhiib waa loo dhiibay markaasuu dhi ku celi boqol kale c markaasuu ku celi markaasuu yihi boqol kale u dhiib saddex boqol markuu marayo oo dirhamtii dee lacagtii dahabka ahayd ayuu ninkii xushooday subxaan allah markaasuu yidhi ma rabo wuxuu dhahay cumar ibnu khadaab ilaah baan ku dhaartay haddii aanu xushoon lahayn xoolaha meesha yaallo hadday doona ha dhammaadana waan siin lahaa buuri waa nin wejiga ilaahay nabar god weyni madaxiisa uu ku samaysmay isagoo jidka ilaahay u diriray allahu akbar cumar ibn khadaab radia allahu canhu sida waxaasoo dhan waxayna tusinaysaa maxay siduu u qiimeyn jiray raggii iyo saxaabadii rasuulka iyo dadka khayrka badan waxaa kaloo kamida maalin baa isaga iyo saxaabadiisiiba meel bay oo way shireen dabadeedna waxay dhaheen balniyow tamaniye bal nin walba waxaad jeceshahay qolkan maxaa eh, inta qolkan aynu fadhino maxaad la jeclaan lahayd inuu ka buuxsamo qolkan markaa waxay dhaheen qola waxay tiri alla wallahi anigu waxaan jeclaan lahaa in qolkan uu ka buuxo dahab dabadeedna dahabkaas aan ilaahay jidkiisa aan u marka aan sadaqaysto mid kale wuxu uhi mana waxaan jeclaan lahaa fidada lacagta la dhaahdo inay ka buuxsan tahay qolkano aan ilaahay dartii u sadaqaysto mid kale wuxu uhi anna zabarjad baan doonaya inay ka buuxsantoon ilaahay dartii u sadaqaysto cumar baa markaa tamaniyo wuxu uhi anna waxaan tamaniyi lahaa ama rajayn lahaa inuu qolkan uu ka buuxsamo rag lamida mida abu cubayda caamir ibnu ljaraax iyo mucaad ibnu jabal allahu akbar iyo wuxuu yidhi markaas salim mawla abi xudayf iyo xudayfa ibnu yaman wa saxaabatu rasuulillah raggaas rag lamida mida ayaan jeclaan lahayn oo qolkan ay ka buuxaan oo aan ilaahay markaa yacni aan u adeegsado buu yidhi arrimaha markaa muslimiinta aan u adeegsado buu yidhi daawo wuxuu xasuusanayaa saxaabadii rasuulka ilaahay ee qaaliga ahaa abu cubayda caamir ibnu ljaraax mucaad ibnu jabal iyo salim mawla abi xudayfa iyo xudayfa ibn lyamaan ridwaan ullahi alayhim dadkii ugu fadliga badnaa weeyaan saxaabada rasuulka ridwaan ullahi Ehm, waay aynu dhowr tusaale o kalena soo qaadanay insha allahu tacaala waxa weeyaan maalin kale cumar waxa uu wuxuu bixinayay sadaqaadkii buu bixinayay dabadeedna wuxuuna siinayay qabailka reer day qabailka he reer day ayuu sinay reer day ayaa loo yaqna waa qabail carbeed wey ehm, waxaana madaxu ahaan jiray saxaabigii cadi ibna xatim atai cadi ibna xatim atai marka qabaa'ilkii buu xooluu siinayay ama wuxuu siinayay markaa dee cudiyaadkii iyo markaa biilashoodii buu siinayey subxaan allah ilamaayo qof kastaba uu ka siiyey dabadeedna qabaa'ilka dee waxaa ka mida ah baynu nihi saxaabigii cadiy ibna xaatim ataa'i cadiy ibna xaatim wuu ka boodayaa mar siinaya qabiilkiisa wuu ka boodaa cadiy ibna xaatim wuu ka boodayaa wuu ka boodayaa markii dambe wuxuu u malaynaya cadiy ibna xaatim inaanu inaanu cumar garanaynin cadiy ibna xaatim ayaa wuxuu dhahay yaa cumar miyaan idin garanaynin aniga markaa intuu cumar qosle buu yihi wallaahi waan ku garanayaa buu yidhi weliba waxaa tahay buu idhi aamanta idaa kadabuu waa ninkii iimaanka laga helay markay beeniyeen qoomkiisa iimaan baa laga helay nebiguu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam aqbalta idaa adbaruu waa ninkii noo soo qaabilay markay dhabar jeediyeen buu yidhi weliba waxaa tahay buu yidhi waa ninkii markaa geesiga noqday markay argagaxeen iyagu waana waxaad tahay ninkii ugu horreeyey ee nebiga u keenay sadaqadii reer dayn u keenay sadaqadaasina nebiga wejigiisa ayay farxad gelisay iyo saxaabadii rasuulka ilaahay bay farxad gelisay buu yihi subxaan allah kadibna wuxuu bilaabay cumar inuu cudurdaar uu sameeyo uu dhaho adigu waad ka fadli badan tahay raggan kuma jirtid buu raggan he kuma jirtid dabadeedna riwaayanka qaar waxay tilmaamayaan inuu cadi bna xaatim ata uu dhahay mar haddaba bes umama baahniyo markaa cutiyaadkaad bixinaysa subxaan allah cumar ibn khadaab radi allahu canhu maalin maalmaha ka mida wuxuu ka qayb galay janaazo qof yani dad janaazo qof muslim oo dhintay iyo dad dhintay buu markaa ka qayb galay dabadeedna wuxuu arkay nin qof muslima yacni oo janaasadiisii la wado dabadeedna waxaa ammaanay muslimiintiibaa ammaanay muslimiintiibaa hee ammaantay markaa wuxuu dhahay cumar wajabat ayuu yihi cumar wuxuu dhahay wajabat dabadeedna haddana mid kalea soo maray dabadeedna waxay dhaheen way ammaaneen wuxuu dhahay wajabat mid kalea soo maray haddana shar bay ka sheegeen wadana wuxuu dhahay cumar wajabat waxay dhaheen ya amiir almu'miniin wajabat wajabat wajabadkan aad leedahay waxbaa waajibay waa maxay macnaheedu wuxuu dhahay nebigii ilaahay baan anaguna la fadhiisanay sidaas oo kale dabadeedna janaasaa lasoo mariyo rasuulkii ilaahay baa yidhi wajabat way waajibtay waxaanu ihi rasuul allo maxaa waajibay wuxuu yidhi waxa waajibay qof mu'mina ah ma jiro dhinta oo afar ka mida muslimiintu ay markhaati uga kacaan inuu shakhsigaasi qof wanaagsan uu ahaa ilaa adkhalahu llahu ljanna ilaahay jannaduu geliya afar muslimiin ah hadday kaaga markhaati kacaan inaad qof wanaagsan tahay ilaa adkhalahu allahu liljanna jannaduu geliya ilaahay subxaanahu wa tacaala dabadeedna waxa weeye waxaanu ku nidhi buu ihi cumar rasuulka ilaahayo ka waran saddexna markaasuu nebigu wuxuu dhahay saddexna waa caadi markaasaan idhi labana markaasuu ihi labana waa caadi marka wuxuu dhahay xitaa haddaan dhihi lahayn hal ka warrama uu na dhihi lahaa buu yihi nebigu wuxuu na dhihi xitaa hal hadduu markhaati kaco subxaan allah ilaahay jannadu gelinaya sala allahu alayhi wasalam waa yahay waxa weeye aynu soo qaadan doonaa insha allahu tacaala qiso kaloo dariif ah oo dhex martay cali bn abi aalib iyo cumar ibn khadaab cali baa markaa waxay isqabsadeen nin kamida yani nin baa way isqabsadeen markaa cumar baa loo soo maxkama tegay cumar baa qaadiga ahaa dabadeedna cumar wuxuu ku dhahay cali wuxuu ku idhi ijlis ya yaa abalxasan oo fadhiiso cali wuu cadhooday markaa cali wuu cadhooday abalxasan aabihii dhale xasanow ila waa xasan ibnu cali weeyaan aabihii dhale kunyadiisiiba ugu yeedhay markaa cali wuu cadhooday waa kii lahaan cumarow haddaad aniga abal xasan igu yeedhay kunyadaydii maxaad ninkan kale muslimka aanis haysana isagana kunyadiisa ugu yeedhi wey allahu akbar markaasuu xasuustay cumar ibnu khadaab inuu gefuu ku dhacay intuu madaxa ka dhunkaday cali ibn abi aalib ayuu wuxuu dhahay cali wuxuu dhahay cumar ibn khadaab laa abqaaniy allahu biardin laysa fiiha abulxasan ilaahayow ha i joojinin dhul aanu joogin abulxasan oo ahaa caliy ibn abi aalib radia allahu canhu ardaa ilaahayow dhulka ha i ayuu yidhi allahu akbar waxaynu kusoo gabagabeyneynaa insha allahu tacaala eh, nin ka mida mawaalida ama yacni dadkii addoommada markii hore ahaan jiray oo la xoreeyey oo mawlo noqday ayaa marka waxa weeyaan gabadh qurayshiyada buu doonay inuu guursado gabadh hee qurayshiyada buu doonay inuu guursado gabadhii marka waa loo diiday ninkiibaa u diiday marka oo wuxuu dhahay nin yaroo mawle ah, anagu ma siinino inanteeda ma siinino waa gabadh qurayshiyada cumar wuxuu ku war maxaad ugu diiday wuxuu kuu keenay wixii loogu jeclaa adduunyada oo lacag ahaydna wuu idin sidoo kalena dee khayr iyo salaax buu leeyahy aakhirana waa wanaagsanyi waa nin khayr khayrka adduunya khayrka aakhiraba kuu keenay maxaad ku diidi u guuri buu yidhi waana loo guuriye marka ama mawle adeer ha ahaado maxaad ugu diidi gabadha buu yidhi hadday gabadhu yeesho in radatu yani eh, hadday raalli ka noqoto u guuri khalaas subxaan allah yaanay jirin markaa yani waxyaalahan leefallada iyo lakabyada si saarsaaran ee waxa weeyaan subxaan allah mujtamacaadka iyo bii-ada iyo deegaanka muslimiinta ku guda jirta la leeyahay waa qabiil hebel ee looma guurinayo ama uma qalmo in loo guuriyo walciyaadu billah mar haddii uu markaa uu salaaxu leeyahay oo qof wanaagsan uu yahay oo diin uu leeyahay oo dhaqan uu leeyahay waa loo guurinaya waa loo guurinaya marka jazaakum allahu khayran wa wbaarak allahu fiikum aan intaa kusoo gabagabaya maanta darsigeenna insha allahu tacaala haddii aad wax su-aala aad qabtaanna waan idiin ogolaanaya insha allahu tacala haddii waqtigii wax ka harhsan yahay wajzaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah baarak allahu fiikum soo dhawaada wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu mucaad ibnu jabal iyo cumar bin khadaab ma soo E, waayahay macaad ibn jabal iyo cumar ibn khadaab miyay isla kulmeen sax su-aal fiican ha waayo way isla kulmeen saxaabadii nebigee labaduba ka mid ahaayeen mucaad nin reer ansaare buu ahaa radia allahu canhu cumar ibn khadaabna nin reer quraysheeda buu ahaa marka way isla kulmeen oo dee magaalada madiina way wada joogi jireen jihaadkana way ka wada qeyb geli jireen iyo dagaaladii oo dhan markuu cumar ibn khadaab uu madaxda ahaana Eh, waxa weeyaan mucaad waa soo laabtay wuxuu kasoo laabtay dhulka yeman oo nebigaa u diray dhulka yeman nebiga intuu noolaa ayaa marka waxa weya wuxuu u diray dhulka yeman ayuu u diray markii dambena cumar wuxuu madax uga dhigay eh, dagaalkii daacuun camwaas ayuu horta ku geeriyooday daacuunu camwaas daacuun ka dhacay magaalo la dhahdo camwaas oo falastiin ku taala ayaa waxaa u geeriyooday daacunka abaa cubayd caamir ibnu jaraax iyo mucaad ibnu jabal labaduba way u geeriyoodeen dabcanna dad aad u badan baa ku geeriyooday daacunka waanaan u tegi doonaa insha allahu tacaala waxay dhacday daacunkaas wuxuu dhacay xilligii cumar uu madaxda ahaa marka markuu abu cubayd caamir ibnujaraax uu geeriyooday oo ahaa jenaraalka guud ee ciidamada muslimiinta oo dhan xilligaas mucaad ibnu jabal ayuu cumar u doortay isaga laftigiisuna wuu diiday marka hadallaa jira oo nin wuxuu ahaa marka aada u afgaaban fiqiyaqaan oo nebiguna uu ku tilmaamay qofka ugu ummadiisa ugu yaqaana xalaasha iyo xaaraanta waa mucaadi ibnu jabal marka way kulmeen hadda saxaabo rasuulna way ahaayeen yes soo dhawow markaa baarak allahu fiikum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu Ah, su-aal fiican oo kale yaa weynaa da ahaan cumar iyo abubakr waxa weynaa abubakr baa weynaa cumar wuxuu ahaa nin dhalinyaraa buu ah nebiga wuxuu ka yaraa ku dhawaad toban sannadood ayuu labiyo toban sannadood buu nebiga ka yaraa abubakrna toban sannadood buu ka yaraa leanna waxaynu nidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay caamulfiil sanadkii maroodiga ayuu dhashay laba sano kadibna waxaa dhashay abubakar oo nebigu abubakar wuxuu ka weynaa laba sano oo keliya soo ma jeedid cumar ibnu khadaabna wuxuu dhashay bacda caamil fiil yacni sanadkii maroodiga marka laga yimaado e, wuxuu dhashay koob iyo toban sannadood kadib ayuu dhashay sidaa awgeed nebigu wuxuu ku dhintay da-diisu markay ahayd saddex iyo lixdan jir abubakarna wuxuu nebiga ka yaraa laba sanadood oo markuu laba sanadood xukunka wahayay ayaasna wuxuu ku geeriyooday saddex lixdan jir cumarna labadoodaba wuu ka yaraayo nebigana toban sannadood buu ka yaraa abuubakarna sideed sannadood ilaa sagaal sannadood buu ka yaraayo markuu toban sannadood uu xukumayey ayuu cumarna u geeriyooday isagoo da-diisu saddex iyo lixdan jir ay tahay markaa nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cali ibn abi taalib intaasiba waxay ku dhinteen da-dooda oo ah saddex iyo lixdan jir wallaahu aclam wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu haye ha walaal soo dhawow waa ku maqlaya walaal wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu ha si wanaagsan ha khilaafada wuxuu hayay toban sanadood iyo lix bilood adu koom iyo toban sannadood ku dhowaad ayuu madaxa muslimiinta u ahaa marka waa toban sanadood iyo dhowr bilood buu hayay marka muddo aada u dheer weeyaan muddo aada u dheer ayuu madax ahaa marka waa toban sanadood iyo dhowr bilood sax waayahay yaa kale ku xiga wa calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu wasalaa marka aaminsanaa maxayse yihiin wax qolada shiicadu qolada shiicadaan fahmi weyne waayahay shiicadu may soo bixin xilligii nebigu uu noolaa calayhi salaatu wasalaam manay soo bixin xilligii abubakar iyo cumar markii ugu horreysay waxay soo baxeen xilligii cuthmaan ibnu cafaan radi allahu canhu waxaana aasaasahoodii koowaad uu ahaa cabdullahi ibnu saba alyahuudiy ibnu sawda cabdullahi ibnu saba alyahuudiy buu ahaa waa nin reer yamaneeda oo yahuudiya buu ahaa yahuudi sanca deganayd dabadeedna wuu islaamay isagu wuxuu sheegtay inuu islaamay buu sheegtay dabadeedna wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee bilaabay shiicanimada ayuu ka bilaabay ayuu ka ka bilaabay waddanka yeman dadkuna markaa dowladdii cuthmaan ibni cafaan ayay ahayd oo dunida oo dhan islaamkaa qabsaday laakiin dadka muslimiin islaamkii weli si fiican qalbigooda umuu taabanin oo si fiican yacni diintii umay usoo wadagelin way islaameen laakiin si fiican cilmi badan may lahayn marka waxa weeye dadkii jaahiliinta ahaabuu ninkaasi uu ka faa'iidaystay cabdullahi ibnu saba alyahuudiy markaa wuxuu ku akrin jiray shubahaat wuxuu dhihi jiray nebi ciise dib buu usoo laabanaya sow maaha ha nabi maxamed oo ka fadli badan muxuu usoo laaban waayo qur-aankana way ku qoran tahay buu yihi inuu nebi maxamed dib usoo laabanaya in aladii farada calayka alqur'aana laraaduka ila macaad aayaddaas uu akhriyi jiray aayaddaasina waxay ka warramaysaa waa maalinta qiyaame maalinta qiyaame inuu nebigu lasoo bixin doono ayay ka warramaysa laakiin qalad tafsiir qaldan buu u saaro wuxuu ku yidhi nebigu maalinta qiyaame intaanu qiyaamuhu dhicin buu dib usoo laabanaya kadibna wuxuu wuxuu shubahaad kale ayuu ku akhriyay dadkii oo wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab iyo abubakar iyo cuhmaan waxa ay jagada ka qaadeen madaxtinimada caliy ibn abi taalib ayay ka qaadeen ayuu ku yidhi marka oo waxa weye way ka boobeen way ka boobeen oo wuxuu weliba ku dhahay dadkii waxa jirtay axaadiisuu nabigu uu soo wariyay oo markaa uu ku dhahay nebiga calayhi salaatu wasalaam cali baa aniga iga dambaynaya oo wuu u dardaarmay manay jirin axaadiistaasi oo ninkaasi wuxuu alliftay weeyaan wuxuuna rabay yahuudi buu ahaa islaamnimuu sheegtay wuxuu rabay inuu islaamka dhexdooda uu isku diro yahuudduna hadda jirana saas ayay dhaqankoodu ay tahay oo diinta nasraanada ama kristanka iyagaasaa ka dhigay oo isku diray dhexdooda diimaha yahuuddana iyagaasaa isku diray markaa subxaan allah waxaa kaloo uu sheegay markaa shubahaad ciiddaa ka badan iyo waxyaala badan ismoodsiina oo xilligaa waxaynu nidhi waxaa khaliifa ahaa cuhmaan ibnu cafaan waxaa ka mid a ah wuxuu sheegay wuxuu yihi cuhmaan oo madaxinoo ahi dagaalkii bederka muu qeybgelin kow ta labaadna dagaalkii uxud wuu cararayoo nin dagaalkii uxud cararay weeyaan ta saddexaadna baycatu ridwaan kamabuu qayb gelin shaja dadkii geedka hoostiisa raallida lagaga noqdayna muu ahayn sidee buu markaa cufmaan annaga noo xukumaya dagaalkii bederka muu qayb gelin oo uxud wuu cararay oo waxa weeyaan waxa weeyaan baycatu ridwaanna kamuu qayb gelin ayuu yidhi cali baa ka fadli badan oo beder galay oo uxud aan cararin oo baycatu ridwaan waxa weeye joogay calina wuu nool yahay isagaa laga boobay ayuu yidhi isagaa laga boobay dadku waa dad iska juhalo ah ma garanayaan cilmi male aqoon male marka nebigana waxa weye calina waa maxay waa nebigeena adeerkii waa qoyskii nebiga deetana dadku waxay iska ahayn dad aan cilmi badan lahayn dad badan buu ku duufsaday markaa yaman uu kasoo duufsaday subxaan allah masar buu yimi sidaasuu dad badan buu duufsaday dhulka shaam buu tegay dad badan buu duufsaday calaa kulli xaal buu ka madax u ahaa markaa ku soo baxday cuhmaan ibnu cafaan oo qolo waxay ka timi masar qolo kalena kuufay ka timi qolo kalena basray ka timi saddexdaa qolo ayay ahaayeen dabadeedna khawaarij bay noqdeen oo dowladdii islaamka ayay kasoo horjeesteen cuhmaan ibnu cafaan oo jooga magaalada madiina ayaa u tageen wayna dileen cuhmaan ayay dileen marka waa qowlaysatadii dishay marka cuhmaan ibnu cafaan maxay ku dileen marka waxay ku dileen cali baa kaa fadli badan bay ku dileen dabcan shubahaadka ay akrinayeen markay soo galeen magaalada madiina ayaa wuxuu cusmaan wuxuu diray cali ibni abi taalib laftigiisii iyo cabdullahi ibni cabbaas buu diray wuxuu dhahay nimankan la hadla bal waxay rabaan shubahaadkii ay akhrinayeen dhammaantood cali baa uga jawaabay cali cali waa caalim weyn oo aqoon-yahan oo muslimiinta ka mida weeye wuu uga wada jawaabay wuxuu dhahy ninkan dagaalka beder wuxuu uga qayb ugeli waaye ma taqaanaan nebigii ilaahay baa u diray wuxuu ku yidhi nebigi ilaahay baa u diro wuxuu yidhi inantiisii ruqaya bintu maxamed oo xanuunsanaysay ayuu nabigu wuxuu ku dhahay cuhmaanow waxa weeyaan inantayda sii daryeel dabcan ruqaya bay dhimato dagaalkii beder markii laga soo laabtay ayay ruqaya dhimatay marka yaa diray cuhmaan inuu sii daryeelo inantiu nebigu yaa diray fariintan yaa diray rasuulki ilaahi calayhi salaatu wasalaam sida aawadeed dheeftii beder waa la siiyey cuhmaan waayo nebigaa daro amar nebi ayuu ku joogo weynantii uu dhalay nebigu uusi ilaalinay waanu qabayday dabcan xaaskiisana way ahayd marka taasi waa kow sida sababtaasaa keentay inuu cuhmaan uu ka baaqdo dagaalkii beder taasi waa shubahadii koowaad shubahada labaad waxay dhaheen dagaalkii uxud ayuu cararay dagaalkii uxudna cuhmaan ibnu cafaan oo keliya muu cararine badankoodu saxaabadu intay ka tira la ekayd marka in yar laga soo reebo abubakar iyo cumar iyo cali iyo dalxayo iyo zubayr marka laga soo reebo inta kaleba way firdhatay oo qur-aanku ilaahay ku sheegay laakiin ilaahay wuxuu qur-aanka sidoo kale uu ku sheegay dhammaan intii carartay dagaalkii beder inuu ilaahay uu cafiyey oo uu raalli ka noqday cafa allahu camaa salaf ilaahay baa cafiyeyba dembigooda baa cafiyey ilaahay baa soo dejiyey aayaad uu dembigooda uu ku dhaafay cali baa sidaa kule marka marka nin ilaahay qur-aan uu ka soo dejiyey isagiiyo kooxdiisii uu dhahay waan idin cafiyey ma eed baad dusha uga dhigaysaa buu ku yidhi wuxuu dhahay weliba dagaalkii yani shajaratu ridwaanna kamuu qeybgelin wuxuu dha eeg waa jaahilin waa jaahilin dadkaasi caqli baan lahayn ama jahli baa ku jirta wuxuu ku dhahay war baycatu geedkan hoostiisa saxaabadu nebiga baycada ay kula gelayeen sababta nebigu uu baycadan uu u galay maxay ahayd sababtu waxay ahayd cuhmaan ayaa wuxuu tegey magaalada maka ayaa u aaday dabadeedna waxaa ishaacayo warku tidhikuteena baa yimi oo nabiga u yimi oo waxaa la yidhi cuhmaan baa la dilay nebigiibaa cadhoodo yidhi mar haddii saxaabigayga cuhmaan la dilay bayca ila gala dayacaa lala galay geeri bay kula galeen marka inay wada dhimanayaan si ay ugu soo aalgudaan cuhmaan ibnu cafaan laftigiisi marka baycadan yaa loo galay baycadan waxaaba loo galay liajli cuhmaan ibnu cafaan danuurayn radi allahu can cuhmaan ibnu cafaan awgii baa loo galay nebiguna calayhi salaatu wasalaam markii dambe intu gacantiisii uu sidaa u qabtay labadiisa gacmood saa isugu qabtay ayuu wuxuu yihi wa haadihi baycatu cuhmaan taasina waa baycadii cuhmaan nabigu kalsooni uu ku qabo awgeed ayuu labadiisii gacmood isku qabtay oo yidhi tanna waa waxa weyn heshiiskii cuhmaan ibnu cafaan marka cuhmaan inuu baycada galo waxaaba u galay nebigii ilaahay iyo gacan ka khayr badan gacantii cuhmaan baaba u gashay allahu akbar halkee ayaad ka soo gelaysaa marka shubahooyinkii saddexdii shubaha ay sheegayeenba halkii bay ku daateen subxaan allah midda kale aayaddii qur-aankayda sida qaldan u fasireenna waa loo sheegay waxa weeyaan maalinta qiyaama ayaa lagu yidhi laakiin ma joogayaan leanno khawaarij bay ahaayeen markii uu cali ibn abi taalib uu sidaa ugu fasiray ayay eh, dib u laabteen markii ay iska tageen waxa la mooday inay dib u noqonayaan habeenkiibay haddana dib usoo kala jireeyeen magaaladii madiine ayay soo galeen isku bay ka qabteen guriga cuhmaan ibnu cafaan uu ku jiray muddo ayay ka hayeen kadibna way dileen waa qaatilu cuhmaan ibnu cafaan waa dadkii dilay markaa cuhmaan ibnu cafaan ee dhagarqabayaasha ahaa habaarqabayaashii waxa weeyaan cuhmaan dan nuurayn saxaabigii rasuulka ilaahay dilay ee waxa weeyaan labada labadii hablood ee nebigu uu dhalay guursaday ruqaya iyo umukalfun baa nebigu wuxuu guuriyay cuthmaan ibn cafaan waa ninkii nebigu uu ku lahaa alaa astaxyi rajulan tastaxyi minhu lmalaa'ika miyaanan ka xishoonaynin ay malaa'igta rabbi ay ka xishooto waa ninkii iibiyey bi'ru roma ceelkii roome la dhihi jiray ee ku yaalay magaalada madiina ee uu nebigu lahaa yaa u iibinaya muslimiinta oo yahuuddu ay ku markaa wax weye taaglaysan jirtay yahuuddu say doona ka yeeli jireen muslimiinta yahuud baa lahaa ceelka cuhmaan ayaa iibiyo lacagtiisa ku iibiyey oo muslimiinta uga dhigay waqaf uga dhigay subxaan allah waa ninkii diyaariyey jayshu cusra dagaalkii tabuuk waa ninkii soo keenay shan boqol oo halaad oo alaabtoodu ay wada saaran tahay oo uu nebigu lahaa cuhmaano waxaad doontid yeel ilaahay raalli buu kaa noqde ninkiiba intay dileen oo waran ku dhufteen oo ku tunteen maydkiisii ayaa weliba waxay ku doodayaan cali baa ka fadli badan cuhmaan ibnu cafaan allahu akbar marka shiicadu horta halkaasay ka bilaabantay halkaasay ka bilaabantay kadibna dowladdii waxaa soo dhex galay muslimiinta cuthmaan waxaa soo dhex muran badan iyo muslimiintii waxay isku qabsadeen nimankii dilay cuthmaan ibnu cafaan ha loo dilo iyo looma dilaayo dabadeedna labadii ciidan bay kala dhex galeen iyagaa ka dambeeyey fitnadii muslimiinta iyo saxaabadu ay isku laysay ee waxa weeyaan dagaalkii jamalka iyo dagaalkii sifiin waxaasoo dhan iyagaa ka dambeeyey shiicada laftigooda ka dambeysay inay dilaan caliy ibn abi taalib oo iyagaa dilay oo nin ka mid a cali ibn abi taalib raggii taageersanaa ee dagaalkii sifiin kala qayb galay oo la dhaho cabdiraxmaan ibnu muljim oo habaarqaba ahaa ayaa masaajidka ku dilay cali bn abi taalib oo madaxa seef kaga dhuftay oo shiicadii cali sheegan jirtay markaynu ahaa walciyaadu bilaahi rabbi alcaalamiin ayuu ahaa xusein ibnu cali yaa dilay oo ahaa waxa weye shiicadu maanta ay dhahan waan u helinay yaa dilay shiicada laftigeedii baa dishay inta u yeedheen kuufo ugu yeedheen ayay bireeyeen cidda u baahana dib ugu laabato muuqaalka dheer aan ka diyaariyay ee magaciisa la dhaho yaa ka dambeeyey dilkii xusein ibnu cali youtubekeni ka helaysa markaad akhrisatid ah, taariikhdao dhan waxaad arkaysaa balaayooyinkao dhan waxa sababay shiica ku sababtay muslimiinta walciyaadu bilaahi rabbi alcaalamiin markaa shiicadu sidaasay ku abuurantay waana su-aal aada u dheer weeyaan oo u baahan duruus ciidda ka tira badan lamana soo koobi karo markaan halkaa kusoo ku joojiyo marka su-aal aada u dheer weeyaan oaan laga koob laga laga goyoonaynin marka baarak allahu fiikum wajazaakum allahu khayra waaya wala baarak allahu fiikum jazaakum allahu wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waayahay waa inoo iyo insha allahu tacaala maalinta sabtida sabtideeda kale iyo barnaamijkeena markaa taariikhda faaruuq in allahu tacaala jasaakum allahu khayr